alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbihi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllah almabxaث الthani duruq الtaxamuli wa siyaq اladaa wuxuu ku saabsan yahay duruq الtaxamul qaabka cilmiga loo soo xumbaarto loo soo qaato iyo wasiiqul adaa'i qaabka loo gudbiyo duruqu taxamul macnaheedu waxaa weeyaan hay-ada iyo qaabka xadiidka lagu qaato sheekha wax laga qaadanayo laga warinayo ama laga qaadanayo qaadashada hore iyo barashada wey taxamulku siyaquladuhuna waa cibaaraadka iyo alfaada iyo kelimaadka aad isticmaalayso markaad gudbinayso adaha waa gudbin markaad gudanayso ood gudbinayso siiqada iyo kelimada iyo cibaarada ad isticmaalayso ayaa loola jeedaa waxay marka wad ku xidhan tahay siiqo kastoo ad isticmaalayso qaabkaad usoo qaadatay cilmigay ku xidhanta duruqu taxamuli اlxadiiثi xadiidka duruqda lagu soo xumbaartae lagu soo qaato thamaaniyatun sideed wey sideed dariiq mid kamida unbaa cilmiga ama xadiidka lagu soo qaataa wahiya thamaaniyadaas iyo sideedaasi asamaacu baa u horeeya maqal min lafdi sheekhi sheekha lafdigiisa la maqlo la dhegeysto sheekho hadli ka labaad waa alqiraa'atu cala sheekh sheekha in lagu dul akhriyo ta saddexaad waa alijaazatu ijaazo la siiyo ardaygii sheekh uu siiyo ta afaraad waa almunaawala in loo laaco oo fartaba laga geliyo sheekha marwiyaadkiisii wixii cilmigiisii ahaa oo qoran ta shanaad waa alkitaaba kitaabadii weeyaan oo qoraal inuu u qoro oo yidhaahdo kaas ah, kale aliclaamu weeye iclaam iyo ogeysiin kitaabka anaa qoray iyo anaa alifay iyo anaa soo wariyey alwasiya wey midda kale dardaaran inuu dardaarmo yihahdo kitaabkayga hebel hala siiyo alwijaada farti sheekha iyo qoraal sheekha uu qoray ood garanaysa inaad meel ka halooto shanta todoba sideeddaa wey sideeddaa qaybood wey mid mar wa imaanayaan wuxuu leeya wasaatakalam waan ka hadli doonaa calaa kullin mid kasta oo minhaa sideeddaa kamid a ah, tibaacan si xiriira biikhtia biikhtisaarin si gaaban si xiriira oo sidaan hadda u sheegay iyagoo xiriirsan bal sheegi oo cad si gaabano laakiin aan aada u dheereen ikhtisaar wey laanna kitabku waa mukhtasare maca bayaani alfaadi aladaa'i sideedaas dariiq ee duruqu taxamulka la yidhaahda cilmiga lagu soo qaado markaan sheego yaan waxaan raacinayaa bayaan alfaadi aladaa alfaada gudashada oo markaad gudbinayso haddaad sidaas dariiqa haddaad cilmigii iyo xadiidkii kusoo qaadatay siaad u gudbin laheedna waan kuu sheegi lafdigaad ku gudbin laheed likullin mid kasta alfaadii lagu gudan lahaa oo minhaa duruqdaas kamid a duruqda ayaga ee duruqulxadiidka duruqu taxamulxadiidka dariiq walbaba sidaad u gudan laheed baan kuu sheegi buu kuleeyahy biikhtisaarin ayda oo saan duruqutaxamul xadiidka aan usoo ikhtisaarin oo u gaabinayo yaan sii quladahana isagana u gaabin bu leya dheeranaynin ikhtishaar wey labadaba intaa waa iska gooldhig wey hadduu faahfaahintii bilaabay ijmaalka kadib ayuu tafsiil bilaabay ko wuxuu ku yidhi assamaacu maqal baa u horeeya duruqu taxamul sida xadiidka lagu qaato ee culummada muxadisiinta looga qaato marka laga hadlaayo waxaa u horeeya assamaacu inaad maqasho dhegaysato min lafdi sheekh sheekha lafdigiisi baad maqashay ah sidaasaad cilmiga ku qaadatay suuratuhu samaac min lafdi sheekhan suur ahaan noo fududeeya waxaa weeyaan an yaqraca shaykhu inuu sheekha wax akrinayo ka wax akrin waa kuma waa sheekhi wa yasmac aaalibu aalibkuna waa dhegeysanaya waa sida hadda ay u badan yihiin dariiqada loo badan yahay wey gaar ahaan innaga hadda soomaalideedna sheekha hadli ardadana way dhegeysani sidaasaa cilmiga lagu qaadan wa aalibu aalibkuna wuu dhegeysanayaa sawaaun waxaa isku mid a ah. qara'a sheekhu sheekha akriya min xifdi ka akriya sheekha wax akrinayo intuu soo fadhiistay buu korka wax ka dareerinaya oo ka akrinaya aw amase kitaabihi kitaabkiisa ka akriya kitaab isaga uu qoray uu alifay ka akriya wa sawaaun waxaa isku mid ah samica daalibu ardigu maqalya wa kataba qoraya haddana maa samica wuxuu maqlay dhegeysi iyo qoraal isku darsaya ow amase samica faqad dhegeysayaa keli walam yaktub waxma qoranina isku mid wey kolba hadduu sheekhira wax akrinayo ardaygiina dhegaysanayo siiqada noocaasa ama dariiqa noocaasa waxaa la dhahaa taxamululxadiidka lagu soo qaato asamaacu min lafdi sheekh baa la dhahaa waa dariiqa ugu horeey wey asamaacu in la maqlo min lafdi sheekh la maqlo sheekha korka ka dareeriyo kitaabkiisa haka akhriyo ardayga dhegeysigii qoraal ha ku darsado dhegeysi keliya ha ku kaaftoomo waxba yuuna qorini waxay ahaataba soomaba dhegeysanaya ardaygii sheekhina waxma akrinayo waa dariiqa taxamululxadiidka ehe asabaaca ah ayaa la yidhaahdaa ko waxaad noo sheegtaa rutbadiisa martabada wuxuu ku leeyahay rutbatuhu martabadiisa duruqu asamaacu min lafdi sheekhan martabada uu gaarsiisan yahay ila sideed bay ahaayeene sideeddaa martabada kaga jira wuxuu ku leeyahay asamaacu maqal aclaa in ardayga uu wax maqlo sheekhana wax akriyo dariiqa asaga ah aclىa aqsaami duruqi taxamuli duruqda iyo wadooyinka cilmiga lagu soo xumbaartay lagu soo qaato qeybihiisa qeybta u sareysa wey cinda jamaahiir jamaahiir اculamaa sideedaba waxaa ugu horeeya uguna fiican nooca asaga ah asamacu min lafdi sheekh inu sheekana wax akrinayo ardaygana dhegeysanayo waa jamhuurta qolaa inoo imaan doonta dhehaysa ma ahe middan ku xigtaa ka fiican ama waa isku mid kuwa dhihi baaba jire laakiin sida jumhuur ay ku tageen waxaa weeyaan martabada duruqu taxamulka ugu horeeya waa asamaac min lafdi sheekh in la dhegeysto jim alfaad ada waan maqalnay marka waan ogaanay dariiqa asaga ah oo kamida ah duruqu taxamul xadiid qaabka xadiidka loo soo xumaarta kamida ah, oo ah in sheekha akriyo ardayga la dhegeysto ardayga asagaba sheekh buu noqon doonaa markuu sheekhiisaas ka warinayo seebuu isticmaali Ah, lafdigaa bu isticmaali adii baa lagala soo taxamul iyo ada waa isgarab socdaan marxalat taxsiil iyo marxalat iblaaq markaad cilmiga aad qaadanayso iyo marka aad gudbinayso wey waad qaaratay oo waxaad ku qaaratay bihada dariiq dariiqaasaad ku qaaratay asamac min lafdi sheikh markaad gudbinaysa adiga maxaad isticmaali marka wuxuu leeyahy alfaad ladaa xadiista hadda laga hadlaya arriman xadiskay khaas ku tahay alfaad ladaa gudashada alfaadeeda marka la gudanayo laba siba waa la yidhi mid waa iska caamo wax walba laga tegi maayo midna khaas weeye wuxuu leeyahy musanifka qabla an yashiica intuna faafin taksiisu bacdi alalfaadi alfaadda qaarkood khasisideeda likuli qismin taksiis bacda alfaadin alfaad kasta alfaad qaarkeed in la khasiiso alfaadda qaar likuli qismin qismi kasta oo min duruqi taxamuli taxamulka duruqdiisa sideeda ah in qism walba qismi walbaba alfaad lagu wariyo oo lagu guto in loo khasisay intayna faafin kaana wuxuu ahaan jiray yasjuusu mid banaan lisaamici midka wax maqlay min lafdi sheekhi sheekha lafdigiisa ka maqlay an yaquula inuu yidhaahdo fi ladaa'i markuu gudanaayo samictu buu dhihi karaa aw xadathanii buu dhihi karaa aw akhbaranii buu dhihi karaa aw amba'anii buu dhihi karaa aw qaala lii buu dhihi karaa aw dakara lii buu dhihi karaa waagi hore arrintu iska waasac bay ahayd soo sheeka lafdigiisi mada maql oo dariiqah wax kumaada soo qaadinin dariiqa taxamul xadiis oo assamaacu min lafdi sheekh ma ahaa saa rabta ku weri markaad warinayso xadathanii samictu akhbaranii anba'anii qaala lii dakara lii intaba waa run bay noqon haddaa sheeka adi dhegaysato qaala lii waad dhigi karta ad adigu kuu yiri dakara lii wuu ii sheegay adiga run weeyaane samictu waan ka maqlay waa runa waad maqlaysay xadathanii adasa adigu kuu sheegaayey akhbaranii waad dhigi kartaa anba'anii waad dhigi kartaa laakiin niiniir aan soo maartid miimida ad keliga uu ku akrinayo ogow keliga markuu ku akrinayo yaad keli aad samitu iyo xadathani dhihi karta xadathani iyo akhbarani iyo ambani markaas ad dhihi haddii laakiin ardo kale aad la fadhido maxaad dhehaysaa akhbaranaa xadathana baad dhihi xadathana ah. waxay ka dhigan tahay jamc bay ka dhigan tahay dad baa kula fadhiya wey tii naxwada mucadimu nafsihiida ma aha meesha uso gelayso cilmu xadid marka laga hadlaayo xadathana dad baa kula jooga keligaa ma dhihi karta adoo keligaa lagu akriyey xadathana intaad tirahdo mucadimu nafsi hor wadaa ma soo geli karta baabkan qoladaa meeshooda ha joogaan lakin musطalax اxadiiث xadathanaa macnaahu macaka naas dad baa kula jooga xadathanii macnaha soo ma keligaa bu intu meel kula fadhiista wax ku akriye laakiin ha ahaatee xagga jamc iyo ifraadke siiq ahaan marka laga hadlaayo waagi hore intaan lakala khasiisin oon la dhihin asamac min lafdi sheekh xadathanii hala dhaho qira cala sheekh barame hala dhaho maarata wijaadada iyo ijaazada hala ambani iyo intaan la dhihin ka hor waaga hore dhammaan simacba hadduu yahay dariiqa keligi hadduuba yahay inta siyaquladaa oo dhan ba isticmaali karti jamiicu siyaquladaa siyaqladihim waa kuwan kuwanaa siyaquladaa la dhahaa siiqada wax lagu guto samictu markaad leeda qof baad usheegaysaa sooma waxbaad gudanaysaa dayib samictuda marka waxay daba fadhidaa marka hore cilmiga seed kusoo qaadatay waxaan kusoo qaatay assamaacu min lafdi sheekh sheekh baa ka dhegaysatay ma ka dhegaysatay ha samictu dheeda markaad gudbinayso xadathana waad dhihi karta akhbarana waaga hore saasuu ahaa wuxuu leeyahy wa bacda an shaaca intuu faafay kadib taksiisu bacdi alalfaadi alfaada qaarkeed in la khasiso likulli qismin qeyb kasta loo khasiso min duruqi taxamuli taxamulka duruqdiisii sideedda ee soo sheegnay in qismi walbaba loo khasiso nooc gaaraho siyaqul markay arrintaa faaftay kadib saarat waxay noqotay alfaadul adaa'i alfaadiisu cala naxwi taali hal meel iskuguma geeni kartid dariiqoo dariiqu taxamula intiba sanka uma saari kartide waa la kala yeeshay asimaacu min lafdi sheekh wuxuu leeyahay shay gaaru leeyahay alqira'a cala sheekhna si gaara loo warin alijaaza si gaara loo warin saas wey marka waka u ku sheeg wuxuu ku yidhi lisamaaci maqalka min lafdi sheekhi sheekha lafdigiisa la maqlo taa maxay tahy ma duruqu taxamul ba mase waa siiqulada asamaacu min lafdi sheekh taxamulkii wey soo marti samictu baadihi samictu maxay tahy waa siiqatulada wey oka labadaas saa isku saaran yaa horeeya siiqatulada iyo duruqu taxamul daruutacamum horta wax la imow markaad wax la imaato inaad wax gudbin ah. lisamaaci maqalka min lafdi sheekhi la maqlo wa waa duruqu taxamulki mid kamid ahe samictu baad ku werin oo adihii ah aw xadahanina waad dhihi kartaa labadaa marka waxay loo isticmaalaa iyagoo mulaqa ayagoo mulaqoon la qaydin ayagoo muqayada imaan doontaa ayagoo muqayada samictadana wax kale lagu xiray xadathania wax kale lagu xiray akhbarina wax kale lagu xiraa imaan doonta laakiin haddii laiska idlaaqo samictu iyo xadathina la dhaho halkaa waxaa laga fahmayaa inaad cilmiga markaa soo qaadanaysa xadiidka aad ku soo qaaratay assamaac min lafdi sheikh lilqiraati calaa sheikh haddii sheekha lagu dul akriyeyna hadhow markaad sheekha hadii lagu dul akriyo saa cilmiga soo qaaratay seed ku warin akhbaranii baad dhihi waagi dambe loo kala qaadqaaday lilijaasati haddii ijaasa sheekha ku siiyeyna seed oga warin ambaani baad oga warin marka dariiq kasta oo dariiqutaxamula siiqa gaar u ah buu leeyahay kuwa kale looma isticmaali karo ilaaqan ilaa taqyiid in la qaydo mooyan wa arki doona taqyiidka wa arki doonaa ayib lisamaaci mudaakara mudaakarada maqalkeeda qaala lii iyo dakara lii baa iska dhihi mudaakara macnaheed waxaa weeyaan sheekh baa wax ku sheegay inuu wax ku akriyana ma ahayn ujeedade meel unba iskugu imaateen bibito shah baa iska wada cabaysiin inku shah cabin baad hadal isdhaadhaafsateen un masle kol waa soo tuuri kol waa soo tuuri meel bay ku biyo shuban warka noocaasa sidaa isagoo intuu kuu fadhiistay wax ku akriya oo kale maaha mudakara la dhahaa qaala lii hebel baa mudakara anagoo mudakaraysanayno wax wada sheesheeka igu yidhi dakara lii waxaas xasuusiye ii sheegay yaad ku werin alqira'atu cala sheekh maxay tahay alqira'atu cala sheekh waa dariiqii labaad ee duruqu taxamulka qaabka cilmiga ee xadiidka lagu soo xumbaaro qeybta labaad wey kii hore wuxuu asamaacu min lafdi sheekh ardaygii baa dhegeysanayey sheekhan waxbuu akrinayay tanna waxaa weeyaan alqira'atu waxaa lagu dul akrinaya cala sheekhi baa lagu dul akrin sheekh waa iska fadhiya ardaygii baa istaagi ama fadhiisan kitaabkii kitaabki la kala bixi waa akrinaya sheekhi kudul akrin isagana waa dhegeysanaya wayasmacuhaa markaasu wayusamiiha dheh waxay ku magacaabaan dariiqan akharu lmuxadithiina muxadithiinta badankood cardan bay ku magacaabaan marka cardina waa la dhahaa alqiraac ala sheekhna waa la dhahaa ila cardi waa bandhig ardigii baa kitaabkii sheekha soo qaato iyo maktuubaadka sheekhu ka qoray soo qaato ayuu ku dul akrinayaa markaasu wii markaa faaidan usheegi wii saar usi wii kaldadh alad weye w markaa w sidaa sa weyaane sidaa ku weri bule kitaabka waa ku saxan yahy wayusami akar muadiiina carda suuratuhaa suuradeeda maxayt suurada alqira al sheekh suuradeeda waxaa weeye an yaqra'a aalibu maanta aalibka waa xaqrinaya washayku shaykuna yasmacu waa dhegeysanaya waa maqlaya ah, sheekhi ardaygiiba akrin axaadiistiiba akrin sheekha uu ka weliya hadda ka hor dul akrin u ka saxani sheekhuna waa dhegeysanaya markuu dhegeysto hadduu aamusana waa sax bay ka dhigan tahay haddii kalena asagaaba dhexgeli oo sida sida sidaas saxa dhihi alkaa sheikhu yasma ah, sida xijaaziyiintii u badnay wey sawaaun waxaa isku mid a marka qara'a aalibu ardayga akriya aw qara'a gayruhu qof kale oo asaga aan ahayn akriya wahuwa yasmac isagoo maqlay marka laleeyahy ardaygaa ku dul akrin sheekha ardadoo dhan hadda ma akrinayaan mid ba akrini kuwana way dhegeysanayaan ama mid keligii weyaan sheekh baa kudul akrinaya qaraa aalibu keligii hadduu ya kudul akriya aw qara'a hayruhu kayrkiis akriya wahuwa asaguna ayrkaasi wahuwa ardaygu yasmacu uu keyrka wuxuu akrinaya dhegeysanayo marka tana way dhacdaa inuu mid akriyo kuna dhegeysta kuwa kala dhegeystaan marka ka dhegeysanayo iyo ka akrinaya labaduba alqira cala sheekh bay wax ku qaateen alqira cala sheekh yay wax ku qaateen wa sawaan waxaa isku mid a ah, kaanat ilqiraatu qiradu ahaatayaa min xifdin xifdi xaggii ardaygii waxbuu sheekha kasoo bartay wuxuu kasoo bartay bu kudul akrinaya korka aw min kitaabin kitaab ka akhriya waa isku mid alqira cala sheekh baa la wada dhahaa wa sawaan waxaa kaloo isku mida kaana sheekhu sheekhu ahaya yatabicu lilqaari qaariga raaraacayaa min xifdihi ka raacayaa oo markuu ardayga akrinaayo sheekhu waa xifdisan yahay xifdigiisu ka dhegeysanaya xifdigiisu ka dhegeysanaya ninka qur-aanka xifdisana ardayga kudul akrinaayo korka saas oo kale ka dhegeysanayo aw amse amsaka haysanyaha kitaabah kitaabkiisa huwa asaga sheekha kitaabkiisa buu lasoo kala baxay adna wixii aad iga bal inay sax tahay akri buu leehay aw amase hiqatun hayruhu baa sheekha uhaya sheekha kitaab ma haystee qof kaloo hiqaha kitaabka uhaya ninkan wuxuu akrinaya iyo wixii aan aad qortay isku fiiri buu marka iska fiiri ayuu leeyahay intaba marka waxaa laguu magacaabi alqiraac cala sheikh baa la yihahdaa kolba hadiiba sheekha uu aamusan yahay ardaygii ama ku kalena uu ku dul akrinaayo nooca ama xifdiga ha ahaato ama kitaab ha ahaato sheekhu kitaab ha haysto ama qof kale ha hayo intaba alqira'a cala sheekh baa la isku dhahaa waa martabadii labaad ee duruqu taxamul lxadiidi xadiidka qaabka loo soo xumbaaraa ba xukmu riwaayati biha riwaayada la warinayo biha bi hadihi ariiqa dariiqadan alqira'a cala sheekh sida wax loogu wariyo hadhow markaad warinaysa cinda aladaai wuxuu isku ka wadaa dariiq taxamul iyo siiqat ladaa alriwaayatu Eh, maya xukunka hadda xukun buu ka hadlaya xukun bu hadda ka hadlaya siiqadii way inoo imaan doontaa way inoo imaan doontaa alfaad aladaa siiqadi way inoo iman donta hadda wuxuu ka hadlayaa xukmu riwaayati biha yani riwaayad noocaas sheekh meel iska fadhiya ku dul akriso wax in laga wariya arrinta xukunkeeda maxay tahay alriwaayatu werin biariiqi lqiraa qiraaa dariiqeed in wax lagu wariyo cala sheekhi sheekha lagu dul akriyey riwaayatu wey riwaayadaasi saxiixatun saxiixa ah bilaa khilaafin khilaafna uu ku jirin fi jamiici suwari lmadkuura suwarka aan soo sheegnay dhammaantoodba suwar mudkura waxaa weeye ardaygii baa akrinaya sheekhi baa dhegeysan kor buu ka akrin kitaab buu ka akrin shee kitaab buu haysta ma haysto intaba alriwaayatu biariiqi lqira'a qira'a dariiqeeda wax lagu wariyey cala sheekhi sheekha dufsi lagu dul akriyey riwaayatun weeyaan saxiixatu saxiixa bilaa khilaafin saxiixa fi jamiici suwari lmadkuura suwarka aan soo sheegnay dhammaantood noocay ahaataba alqira'a cala sheekh baa lagu magacaabi sheekhana waa laga warin karaa ilaa maa xukiya wixii laga sheegay can bacdi man dad qaar oo laa yuctadu aan la tirsanin bihi mankuba min almutashadidiin xalu kamid yahy dadka qaar oo la tirsanin oo mutashadidiinta kamid a ah waxay la soo istaageen alqira cala sheekh lamama qaadanayaba warkiisa kaa lamama aqbalin lamana xisaabanin madkuur ma aha ah, mustafiid bay aheed oo mashhuur bay aheed bale nabiga aleyh salaatu wasalaam ayaa qira'a lagu dul akriyey ah, lagu dul akriyey yani eh, mxuu ahaa ya mxuu ahaa ibn mascuud muxuu sameeyey ya hadda xadiid meh quraan wey quraan ha a ah, lakin xadii isagoo xadiisa sheega ya ya tamim bin aws muxuu sameeyey qisadi jijaal lakin dijaal qisadeeda kamuuna maqal nabiga marka horeba isagoo weli nabiga ka maqal lakiin nabiga uu saxaabada usheegay saxabadu nabiga usheegay iyo imaaday warkii uu saxabada nabiga usheegay bu asagina iyuu la yimid way iswaafaqeen ya aha ya dhowda lakin waxaa umoodaa inay kaga faahfaahsan tahay albara binu caazib markuu nabiga aleyh salaatu wasalaam baray adkaartii aslamtu nafsii ilayka wajahtu wajhi ilayka waa kii kudul akriya soo mehen marka nabiga waa ka dhegeysanaysa inuu akrinay waa kudul akrinaya kadib waa kii nabiga usaxay nabiyaka ladii arsalta dheh rasulka ladii arsalta markuu yihi soo oka taasaa udhow ayib marka wuxuu leeyahay musanifka laa yuctad dadka diiday alqira'a cala sheikh in riwaayo ay noqoto wax lagu wariyo laa yuctad maxaa yeeley min almutashadidiina buu kamid yahay mutashadidku ila meel walbaba lama baano tashadud iyo tasaahul labadaba waa darafay naqiid wasadkaa la rabaa wasadka ayaa la rabaa meel walbaba rutbatuhaa martabada ay gaarsiisan alqira'a cala sheekh ogolaanay inay riwaayata wax lagu warin karo laakiin martabahaan xaggay gaarsiisanta tii hore ee soo marray asmaac cala sheekh ma lamid bay noqon mise way ka fiicanta mise way ka hooseysaa ikhtulifa fii rutbatiha martabadeeda alqira'a cala sheekh dariiqa la yihahda waa laisku khilaafay calى ثaلaثaةi aqwaali saddex qowl baa la khilaafay ko musaawiyat liلsamaa'i waa la yihi waa qowlka koobaad alqirاءة calى sheekh iyo aلsimaac min lafdi sheekh waa isku mid inaa sheekha uu hadloo laga dhegaysto iyo in sheekha lagu dul akriyo isaga uu dhegaysto isku mid wey qola dheheen ruwiya dalika warkaa waxaa laga wariyey can malikin malik baa laga wariyey ibn anas wاlbukhaariyina waa laga wariyey wa mucdami culamaء اxijaaz wاlkufa intaba waxay dhaheen alqirاءة calى sheekh iyo aلsimaac min lafdi sheikh isku mid weeyaan in sheekha akriyo la dhegeysto in lagu dul akriyo labada isku mid wey laba qowlka labaad wuxuu leeyahay maye adnaa min asama way ka hooseysaa asama min lafdi sheekh baa usareeya asima min lafdi alqira'a cala sheekhna waa ka hooseysaa adnaa alqira'a cala sheekh baa hooseysa min asamaci bay ka hooseysaa in la maqlo sheekha ruwiya dalika warkaa waxaa laga wariya can ahli lmashriqi wahuwa saxiixu saasuu musanifka rajaxay saasa saxa maxaa yeele waxay leeyihiin sheekhu markuu wax akrinaya muntabih wey wuxa markuu akrinayo kitaabkiisiibuu haystaa ama xifdigiisiibuu ka socdaa ardaygii marka wuu akrinayaa waa xaaladiisu waa si jiddi ah oo akrinaya baynama hadduu asagiiba akrinayo lagu dul akrinayo asaga lagu dul akrin bu saaxan karaaba macalimiinta qaar asagoo qur-aanka lagu dul akrinayo soo ma ardada waxuu akrinaya cashir laga baxayo waaba hurdaaba soo ma arti qabsan kartaba ah, ardayguna awoodoo male shekh nu shekh ka kaco dhegeyso uu ka xishoon meesha cilmi baa ku bixi kara ku dhaafi kara mida kale cadamu tarkiis markuu qofka lagu dul akrinaayo laa yurakis wixii lagu dul akrinayo dhici karta inay ka hosbaxdo dhici karta ayay qaarkood leeyihiin qaarna waxay leeyihin maya alqira'a cala sheekhdaa fiicanoo leannahu sheekha markii lagu dul akrinaayo arday wuxuu khalday ku baraarugaya lakin asaga wux uu markuu akrinayo u khaldo kuwa baraarugaya waxbuu akrinaya meel kale iskaga dhufanaya ardaydi waa xishoora waa aamusi ah, inay ku baraarujin baa laga yaabaa laakiin marka asaga intuu ardayga wax akriyo uu khaldo markaaba wuxuu leyahy waa khaladay saa maha saa dheh ayuu leeyahy marka in lagu dul akriya ka fiican bay qaarkooda leeyihin marka nin walba meel buu tacliilinaya aclaa min qowl saddexaad baa jira aclaa min asama may ee qira'a sheekha ka fiican bay leeyihin oo ka saraysa xagga martabada min asamaci min lafdi sheekh ruwiya dalika can abi xaniifa laga wariyey wa abi diibin baa laga wariyey maxamed bin abdiraxman bin wariwaaya can malik intaba waa laga wariyey alfaad alada alfaad alada Ah. haddaan soo sheegnay dariiqii dariiqi taxamulkii oo ah alqira'a cala sheekh siiqada lagu gudbinayo maxay tahay marka sheekh baad ka dhigay yaad ku dul akrisay hadhow sayd oga warin alfaad aladaa baa la yihahda adaha ama siyaq ladaa wuxuu ku leeyahay alaxwat sida ixtiyaadka badan taxadarka badan an yaquula aalibu waa inuu aalibku yidhaahdo qara'tu calaa fulaan maxaa yeeley xadathanii hadduu yidhaahdo waxay u ekaan inuu sheekh wax akrinaayey asagana uu dhegeysanayo u ekaan marka si ay banaanka wa usoo dhacdo dariiqad wax ku qaadatay loo fahmo qara'tu calaa fulan waan ku dul akriyay dheh waa hadda adiga ku dul akrisay aw mase quri'a caleyhi waa lagu dul akriyey wa ana aniguna asmacu aan dhegaysanayo fa aqara bihi wixii lagu dul akriyey sheekhu wuu sugay haddii aad dhegaysanayso arday kale akrinayo adna wa dhegaysanaysa sheekhina waa qiray wixii la akriyey marka hadha waxaad kaga warin quri'a caleyhi inti lagu dul akriyey wa ana asmac loo dhegaysanayo yufa aqara bihi noo qira oo noo sugay saas hadha ku warin xadathanii iyo samictu dhihimis waa sida axwadka ah wayajuusu waxaase banaan bicibaaraati samaaci samaaca cibaaraadkiisi asamac min lafdi sheekh cibaaradiisi maxay ahayd samictu iyo xadathanii soomaheen inaad u isticmaasho way banaan tahay alqiraaca cala sheekh laakin waa goorma ma mutlaq ba maya muqayadatan ayadoo la qayday bilafdi qiraati qira lafdigeed lagu dabray oo xadii xadathanaa qiraatan alayhi qiraatan alayhi waad ku qaydi haddii laakiin xadathanaa iyo samictu iska ilaaqdo asimac min lafdi sheekh bay ku noqon inaad sheekha ka dhegaysanayso asaga hadlayay lakin hadduu asaga aad ku dul akrisay ama lagu dul akriyey xadathana yaa samictu min isticmaali karta xadathana waxaad isticmaali muqayada ayadoo lagu dabray lagu qayday qiraatan caleyh xadathana qiraatan caleyh waa muqayad mutlaq ma ah, kaana waa qowlka ah, ari qaabka labaad thalithan ashaayicu sida shaayic ee faaftay aladi calayhi kathiiru min almuxadithiin muxadithiinta badankoodna ay ku tageen waxaa weeye ilaaqu lafdi akhbarana akhbaranaa lafdiga la yihah in lagu ilaaqo faqad oo keliya duuna gayrihaana aan la raacinin alqira'a cala sheekh lafdi siiqa waxay leedahay mutlaqa ayay leedahay sida assamaac min lafdi sheekh siiqo laba siiqoo mutlaqa u lahayd assamaac min lafdi sheekh maxay lahayd siiqooyinkood maxay ahayn laba siiqay ahayn oo mutlaqa waxay ahayd samictu iyo xadathanii soo mahen labadaas mutlaq way muqayad maheen alqira'a cala sheekh yaan waxba taqyiidka geliya iyo xadathana qira'atan yaan la dhihin Ah, ee ayadoo mid mid mulaq leedahay midda mulaq loo isticmala waa maay akhbaranaa akhbaranaa haddii la yirahdo markii dambe waxaa la garan ardaygaas sheekha wuxuu kaga qaaday qira'a qira'atun caleyhi asaa lagu dul akriyey huwa qara asaa kudul akriyey ama arday baa kudul akriyay waxay ahaataba ha saasa markii dambe arrintu ay ku sugnaatay alijaaza waa dariiqii laba saddexaad wey duruqu taxamul sideed bay ahaayeen alijaaza ijaazada cilmiga waa lagu qaataa xadiidka tacriifuhaa laba ijaaza jirta ogaada ijaazat muxadidiin wa ijaazat culamaau uruq suufiya uruq suufiya ijaazo gaaray leeyihiin indhaha isku qabataya iyo wax lagu akriyaba ayana baab gaar baab gaar gaari leyihin ijaazo la yirahdo kaa meesha laguma wado meesha lagama hadlayo maanta baabka asaga ee tasawufka ah ee duruqda ay isticmaalaan ka asaga ah wax masderaho iyo daliilo loo hayana maba jirto harowsi wey dadka dhan indhaha dhab loo si gaalada isticmaasha marki eh, se uqaqaylaya marka dambe indhaha lasku qabani ah, soo saama mm-hmm. kuwan ayaga aana qaar indhaha suufiyada dhamaantood indhaha skuma qabtaan ijaazadooda qaar indhaha sku qabayan baa jira qaar baa tawxiid kuu qabani si soo islaamaya ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an maxamad rasullah kugu akrin ka ijaazadaas dee rag baa soo maree annaga waan soo marray ilaa dhowr ijaazaan qaadanay ijaaza suufiya a ah, ala soo maray lakin alxamdu lilah alى alى sadaad wالtawfiq wاlfahm calى dariiqi الصaxiix ya mahad iskale ayib kol hadaa xadiidka barato waad ka nabadgelaysaa cudurada haddii niyadaada hagaagsan tahay wey marka hore niyadaada haddayna fiicneen oo rag iska celiya rabbi ka baq isku meel ma galaan ba layidhi haddaad meel ku qufulan tahay wadaad meel kugu qufushay niyad xumo ay kugu jirto rag iska ilaali ay kugu jirto weligaa diin kuma gelayso lakin xaq raadis haddaad tahay daalladaada meeshaad ku hesha meeshaad ka hesha waad ka qaadani baadaada waxa lagu daawoona waxa u horeeya alkitaab wasunna ah, qur-aanka iyo xadiidka nabiga alay slam ala fahmi saxiix wifqa fahmi salaf salix hadaad uqaadato bogsati aad bogsati muruq baa tiri ana qaabkii nabiga aleyh salaatu wasalaam baad haysaa ah, gacanta ku haysaa wa huwa diin wa khayru hadyi hadyi muxamed sala allahu aleyh wasalam naam ijaazada xagga u dhige tii muxadiثiinta waata tacriifuhaa alidnu biriwaaya riwaayo lagu idmaa la yidhaahdaa lafdan aw kitaabatan ah, inaad wax weriso ayaa lagu idmay sheekh wuu ku dhawaaqay ama wuu ku qoray qoraal buu kuu sameeyey ijaazadan qabsuu ku yiri ah, kitaabtayda marwiyaadkayga iga weri yuu raaciyey kitaabo iyo ijaaza wada socota ama me afku kaga dhawaaqay suuradooy mithaalkaada kuso socdee suuratuhaa ijaazada suuradeedu iyo qaabka taswiirta waxaa weye an yaquula sheikhu sheekhu waa inuu yidhaahdo liaxaddi tulaabihi ardadiisa qaar ka mida waa inuu ku yidhaahdo ajastu laka waxaan ku ijaazeeyey an tarwiya canii inaad iga wariso saxiix albukhaariy saxiix albukhaari inaad iga wariso aan ku ijaazeeyey buu yihi taas waa suurooyinkii kamid tahay mithaal mithaal baa laguu sheegay anwaacuhaa marka noocyaalkeeda lilijaazati ijaazada waxaa u sugnaaday anwaacu noocyaal bay leedahay kahiiratun fara badan oo saadkuwa aan kuu sheegi doono minhaa anwaacdaasi xaggeeda khamsata anwaacin shan nooc baan kaaga sheegi doonaa wahiya shantaa waxaa weeye midda koobaad an yujiiza shaykhu mucayanan limucayanin an yujiiza shaykhu sheekhu waa inuu ijaazeeyo mucayanan ay shaksan mucayanan limuayanin limucayanin ay likitaabin mucayanin ah, mucayananta hore shaksiga ku dhici shaksi mucayana hebelow min kitaab mucayana kitaab hebel yaan ku ijaazeeyey mithaalkeeda kaajastuka adigana hor fadhiya kaafka waa khiaabe kaafulkhiaab wey ajastuka adigan waxaan ku ijaazeeyey waa mucayan saxiixa albukhaariyi limucayanin wax mucayana weyan bukhaari yaan ku ijaazeeyey wa noocu noocaasoo labadaba tacyiinkii ya qofkii wax loo ijaazeynayay iyo wixii loo ijaazeynaya labadaba la cayinay aclىa anwaaci ijaazati اmujarada can munaawala ijaazada anwaacdeeda mujaradada ee ka dharbeeshay cani lmunaawalati siin nooca u koreey wey lan ijaaza waxaa jirta maqruuna bilmunaawala way noo imaan doontahay intuu kitaabkii ku sheegay oo ku ijaazeeyey yuu haddana farta kaa saaray qabsugu ku yiri tanaa sii sarraysa oo waxay isku darsatay ijaaza mucayanin limucayanin maca almunaawala farta wixii lagaa geliyey marwiyaadkeygu waa kale qabo ayuu ku yidhi laakiin markay munaawala ayna ku jirin ijaazada inteeda kale waxaa ugu sareysa ijaazata mucayanin limucayanin an yujiiza sheekhu inuu ijaazeeyo wey mucayanan shaksi mucayana limucayanin cilmi mucayana iyo kitaab mucayan u ajaze ka ajaztuka waxaan ku ijaazeyey saxiix abukhaariy saxiix bukhari baan ku ijaazey u yiri shaksiga waa sheegay kitaabkeen waa sheegay wa hada naucu aclaa anwaaci ah ijaazati mujarada ijaazada nooca mujaradada ah waxay ka darbeysa calmunaawala ho lama socotee ta u sareysa noocan wey laba an yujiiza waa inuu ijaazeeyo sheekhu mucayanan shaksi la cayinay yu bigayri mucayanin cilmi aan cayineen buu u ijaazeeyey muxuu yihi ajastuka adigan mucayankan waxaan ku ijaazeeyey riwaayata masmuucaati waxyaalihi ani aan maqlay oo dhan iga maqash ama aan maqlay sheekhay ka wari dhammaan baa ku ijaazay bu yiri masmuucaat ma samictu ana min shuyuukhi wax alla cilmigeygaa yaan ku ijaazay bu yiri hadda waa mucayan maaha bukhaari kuma kuma muslim ma aha masmuucaati buu iska yiri qofka waa cayana laakiin shaygii ibnu jaazka kitaab mucayana maaha saddex an yujiiza waa inuu ijaazeeyo sheekhu hayra mucayanin shaksi aaban la magacaabin oon la ogeyn oo la cayimin iyuu bikayri mucayanin cilmi aan cayineen ayuu ijaazeeyey qofkiina lama sheegin kitaabkiina lama sheegin sidee buu iska yidhi kaajastu waxaan ijaazeeyey buu yidhi ahla zamaani zamankan aan ku noolahay dadka jooga riwaayata masmuucaati masmuucaadkayga idil baan u ijaazeey yidhi masmuucaadkii mucayan ma aha ahlu zamaankiina mucayan maaha hebel hebel lama dhihi karo somaart labadaba jihaad muayan eh, eh, shaksigii mucayan maaha loo ijaasanayey wixii la ijaasanayeen mucayan maaha waa nooca saddexaad wey raabican an yujiiza waa inuu ijaazeeyo bimajhuulin cilmi majhuula cafwan an yujiiza bimajhuulin ha shay majhuulu ijaazeeyeyba oo cilmigii iyo kitaabkii uu ijaazada ku bixinayey baamaan sheegnaynba oo la garanayn majhuul wey masmuucaadtiina dhahantay majhuul oo wax kale ay isqabsanayaan kutub kale isku dhacayaan ayuu iska dhex dhigay aw mase limajhuulin qof majhuulah oo la garanaynin ayuu waxu ijaazeeyey waase kaajaztuka markay tahay ijaazatu bimajhuul wax majhuula markuu ijaazanaya miaalka waxaa weeye kaajaztuka waxaan ku ijaazeeyey kitaaba sunan soo maarti kutubta kitaab sunanka kamida kitaabu sunan ayaan ku ijaazeeyey wa huwa yarwi sheekana wuxuu weriyaa cadadan tiro oo min asunani kamida ayuu weriyaa kutubtii sunanka ay faraha badna werinayb wuxuu iska yidhi kitaab kamidaan ku ijaazay bu soo maart waa majhuul aw ajastu waxaan u ijaa kaasna waa waxaa wey an yujiiza limajhuul an yujiiza limajhuulin baa ku timid qof majhuul inu ijaazeeyo wuxuu yidhi o ajastu waxaan u ijaazeeyey limuxamed bini khaalidi dimishqi ayaan u ijaazeeyey wa hunaaka meeshana waxaa jiro toban jamaaca koox oo mushtarikuuna wadaaga fi hada lismi magacan intaasoo qof baa maxamed ibn khaalid dimishqi ah, magaalada dimishqi meeqa maxamed khaalid baa joogta intaas maxamed khaalid baa joogta ah. marka dad mujul qof majhuul u ijaaziyey marka kitaabka yaa yaa sheekha ka warinaya an maxamed khaalid ka waa la dhahaa marka majhuul wey alijaazatu midda shanaad alijaazatu limacduum ah. qof macduum ah oo lahayninba ayuu wax ku ijaazeeyey weliba addunkaba imaaninba macduum aan addunkaba weli dhalanin mathalan markaa midka macduumka aad u ijaazeynayso ayaa laba suura noqota fa ima an takuuna inay tahay ijaazat macduumkaasi tabacan mid raacsan midkaa macduumkaa limawjuudin qof jooga inuu raacsan yahay oo waase kaajastu lifulanin hebel baan u ijaazeeyey iyo waliman yuuladu lahu qofka loo dhali doono marka qofka la dhali doono waa macduum qofka la dhali doono macduum wey laakiin qofka macduumka wuxuu raacsan yahay qof mawjuudo joogo aabihiis aabihii hadda nool yaa tiri adigan jooga iyo caruurtaada buu yiri caruurtiina lama hayo marka waxaa weeyaan ijaasa limacduum weeye laakiin macduumkaasi suuradaa hore qof mawjuuday raacsanta waa taabic ataabicu taabic marka noqona way banaan tahay iyada dhib wa ima an takuuna inay tahay ijaasatu macduumtaas limacduumin istiqlaalan qof mustaqila ah oo macduum ah oon gacan lagu haynin qof joogo mawjuud oo lagu xidhayna aan jirin ayaad ku ijaazaysay maxaa tiri ka ajastu waxaan u ijaazeeyey liman yuuladu lifulaan hebel ilmaha loo dhali doono hebelka taagan hadda waxba la ujaazayn maayo laakiin ilmihiisa oo keligii aan ujaazay soo marti tii hore waxay ahayd adiga nin jooga iyo ilmahaada yuu israaciyey ilmihan joogin marka taabic buu ahaa tan laakiin waxaa weeyaan kii wax dhali lahaa intuu ka reebay buu ilmihii dhalan lahaa yuu ijaazay marka ijaaza limacduum wey xukmuha xukunkeeda maxay tahy ama anowcu nooca u horeeya oo minhaa ijaazada kamida an yujiiza sheekh mucayanan limucayaninta weeyaane an yujiiza ama anowc اlawal minha fasaxiixu aladii calayhi اljamhuur sida saxiixee jamhuur ay ku tagtay wastaqara calayhi lcamalu camalka culummaduna ay ku sugnaatay markii dambe waxaa weeye jawaazu riwaayati in la weriya waa banaan tahay noocaas kol hadday tahay ijaazatu muayanin limuayinin ijaazatu mucayanin limucayanin hadday tahay oo qofkiina magaciisa la sheego wixii loo ijaazinayana uu madkuur yahay bukhaari oo kale la yihaahdo jawaazu riwaayati walcamal biha in lagu camal falo banaanta wa abdalahaa waxaase buriyey jamaacaatun dad kooxa ah oo min alculamaai kamida ah. wa huwa qowlkaasi la diidayna waxaaba kamida ah ixda riwaayateyn can shaafici diididda waxaa soo galay shaafici riwaayaadkiisa qaar kamid mid jamhuurti buu raaco waa ogolaaday riwaayana waa diiday wa ama baqiyat lanwaaci nooca asaga wakaaso sida saxiixa waa la qaadi jaazatu mucayan limucayan waa la qaatay waa la aqbalay waxooga waa khilaafka mooyane wa ama baqiyat lanwaaci anwaacdii inteeda kale soo hadhay oo meeqay ahaayeen ya shan midda hore ka reeb meeqa hadhay afar intaas kale falkhilaafu khilaafka fii jawaasiha inay banaan tahay ku jira ashadu waa daran yah aru waa ka badan yahay kii hore kii horeba waa isku khilaafe kuwan kalena waa kasii daran yihiinba khilaaf daran baa ka jira wa calaa xaal buu leey musanifku ah, si kastaba ahaatee fataxamulu xaalad kastaba ahaatee fataxamulu xumbaarid cilmi la xumbaaro wariwaayatu werin cilmi la weriyo bihaada dariiq dariiqan lagu weriyo waa maxa dariiqu ayal ijaaza kuli bayna qawseyn ijaaza in cilmi lagu xumbaaro oo cilmi lagu sheegto taxamulun waa ah xumbaar haziilun weyd ah waanoa weyd aho aad daciifa wey hooseeyo wey maa yanbaqii tasahulu fiih in la fududaysta marka ma banaana ma haboona in la fududaysto sheekha bixinaya ijaazada noocaasa inuu tasahulo ma banaana hadda w tasahulkaas carada ka batay nin baa ku yeeri wuxuu kuleeyahay bukhaari yaan sanad uhaystaa waan ku ijaazayeyba weligiina mu akrisan ninkan ijaaza bukhaari baan haystaa bu kulehay ah. xadiidkan ijaazo haystaa ah. marka ninkan ma waxba u faa'iidaystay ya waxba mu faa'idaysan ah. waa in la xaqiijiyo la yihahdo haye bukhaari ma rabta ha haye soo akri bal akri uu ka fiiriyo inuu qofki qof bukhaarigii qaadi karo fahmi karo dadku sheegi kara waa inuu ka hubsado wey markaasaa cilmi qofka loo ijaazan kara u noqon karaa lakin kaalayo bukhari waan ku ijaazayey wuxuu leeya sheekhu taxamulun haziil haziil maxaa la dhahaa ah, ya wax caato oo sakaraada ah, maa yambaqii marka ma haboona tasahul fi in la fududaysto ma banaana alfaad اladaa ijaazada marka waa dariiqe daruq taxamul bay kamid tahaye siiqada lagu gudbinayo maxay tahay siiqat اladaa wuxuu leeyahy alfaad اladaa siiqada waxaa weeye alwlaa sida haboone u wanaagsan an yaquula waa inuu yidhaahdo ajaaza lii fulaanu hebel baa ii ijaazeeyey waa inuu saa yihahdo ah wadaal saxiix muslimka noo akrin jiray wuxuu dhihi jiray oo ijaazo u haystay wabisanadi lmutasili saasuu dhihi jiray wabisanadi lmutasil can rasul lla slam xadathana abu bin abi shayba saasoo kale saas u wadi deeno waaya wayajuuzu waxaa banaan cibaarada u fiican marka wuxuu ku musanifka inaad tiraahdo an yaquula ajaaza lii fulanu axmed alqarni baa la dhihi jiray wayajuuzu waxaa banaan bicibaaraati الsamac samaacii cibaaraadkiisi iyo wlqiraati qirada cibaaradeedii in lagu wariyo ijaazada way banaantah muqayadatan xaala kowniha muqayadata ay tahay tu dabran maxay ahayd siyaqu sama maxay ahayd samictu iyo xadathanii tio qira ala sheekh maxay ahayd akhbaranii soo mahen akhbaranii marka dambe ku bidshubatay moogtahay saddexdaa siiqaad waxaad ku warin kartaa alijaaza markaad wax ku qaaday ayaad ku warin kartaa lakin ayadoo muqayad ah mithlu waxaad dhihi xadahanaa ijaazatan baa dhihi aad ku qaydi aw akhbaranaa waa qira cala shekh baa iska lahan jirtay moogtahay sayna qira cala sheekh ugu dhawaanin oo u ekaanin ijaazatan ku dabar istilaaxu lmutaakhiriin mutaakhiriintii dambe laakiin heshiiska ay ku galeen iyo siiqada ay ku heshiiyeen waxaa weeye amba'anaa in la yidhaahdo wakhtaarahu saaxibu kitaab alwijaaza saaxibu kitaab alwijaaza waa ka ku leh fi tajwiiz alwijaaza fi tajwiiz اlijaaza ninkaas iska leh abulcabaas alwaliid kitaabka aniga iskale sidaasuu doortay oo alijaaza waxyadana siiqo gaaray leedahay sida asamac min lafdi sheekh ay siiqo gaara uleheyd samictu yuxadatha alqiraac cala sheekhna siiqo gaaro akhbara ay uleheyd akhbarani iyo ijaazaduna iyaduna siiqo gaaro amba'anaa bay leedahay ama ambani oka almunaawala siiqada araa waa dariiqi afaraad iska ilaali dariiqi afaraad weeye duruqu taxamulka anwaacuhaa munaawalada anwaacdeeda horta munaawala suuradeeda maxay tahay waa imaan doontaa dheesha dhexdooda ku keeni doonaa anwaacday ku dhex imaan doontaa almunaawalatu noocaan laba nooc wey nooca koowaad maqruuna bilijaaza waa munaawalo siin kitaab lagu dhiibay iyo marwiyaatu sheekh uu ku dhiibay ijaazada ay la socoto wa hiya munaawaladaasi maqruuna bilijaaza ah aclaa anwaaci ijaazati mudlaqa waan soo marray daayt ishaaradeedii ijaazada anwaacdeeda nooca ugu sareeya waxaa weeyaan alijaazatu maca almunaawala markii alijaaza maca almunaawala laga tagana ijaazada waxaa ugu fiicneed alijaazatu e eh, almucayan limucayan taasaa u ah, almujarad can almunaawala kii kusoo lahaa saas weye marka suwarka muqrunan bilijaaza markii munaawaladan siintan ay ijaaza la socoto midda ugu saraysa wey suwariha oo min suwariha waxaa kamid a an yadfaca shaykhu ila aalibi kitaaba an yadfaca shaykhu sheekhu inuu u dhiibo ila aalibi ardaygii kitaabhu kitaabkiisi kitabku alifay buu yihi qababa kitaabkan waa qabtay <clears throat> hadduu qabta wayaqul wuxuu u raaciyey hada kitaabkan aan kuu dhiibay riwaayaati wey can fulan fulan waxaan ka wariyay sheekayga hebel cilmigaan ka wariya o dhan baa ku aruursan ee farwihi canii adigana ani iga wari iga wari uma kadib yubqiihi waa u daynaya kitaabka macahu ardaygii tamliikan xaaluu mulkisiinayo kitaab kale ku baxda adaa iska leh aw mase icaaratan caari ahaan ba ugu dhiibi liyansakhu inuu soo qorto kitaabkan marwiyaadka iga wari qabo waa munaawala ijaazana waa ugu dara iga wari buu raaciyey laakiin isoo celi kitabka intaad ka qorato intaad ka qorato waxaan ku yaalo kasoo guursato isoo celi buu yiri labada way dhacdaa nooca koowaad marka waa noocaas oo almunaawala almaqruuna bilijaaza la dhahaayo waa nooca ijaaza ahaan marka laga hadla ugu sarraysa wey suuradana waad ogaatay ithnain mujarada cala ijaaza waa munaawalaan ijaaza la soconin wa suuratuha suuradeeda waxaa weeye mithaalkeedu an yadfaca sheikhu sheekh inuu udhiibo ila daalib ardayi kitaabahu kitaabkiisi muqtasiran asagoo gaabiyey calaa qowlihi umu ku gaaftoomay calaa hada samaaci umu ku gaaftoomay muqtasir wuxuu ku gaaftoomay ku gaafsaday calaa qowlihi olaahdiisa uu yiri haadaa samaaciin buu yiri kitaabkii buu yiri qabo waa waxyaali ani aan maqle marwiyaadkii aan mooriye weeyaane qabo yiri hadda kaa qaadaye ma ijaazeysay mise waase ma sheegin on ku ijaazeeyey ma raacinin iga qabu yiri marwiyaadkay weeyaane waa ka qaaday taa waxaa la almunaawala almujarada can ijaaza waa lagu dhiib ijaaza laguma raacinin xukmu riwaayati biha in lagu weriyo ama riwaayada iyo werinta xukunkeeda biha noocan dambe ah, labada dhooc buu israacin doonaaye biha ijaazadii munaawalada wada socota munaawalada wada socota ama almaqruura bilijaaza munaawalada ijaazada ay la socoto fatajuuzu riwaayatu biha way banaan tahay wahiya saan soo sheegnayba adnaa martabatan xagga cafwan wahiya aclaa martabati ijaaza bay aheyd wa martabatan waxay u dhowdahay xagga martabada min asamaaci samaaci iyo walqiraacati cala sheekh bayba u dhowdahayba oo ijaazada u sareysay bay aheed nooc u sarey bay aheyd samaaci iyo qira'ada cala sheekh maa ka horeeya wa ama mujarada munaawalada laga tajriidiye laga dhartiray can ilijaazati ijaaza aan la raacin waa lagu dhiibay ijaaza laguma darin falaa tajuuzu riwaayatu riwaaya ma banaana biha iyada wax lagu wariyo cala saxiix qowlka saxiixa nin baa kitaabka u dhiibay wuxuu ku yiri waxyaalihi anu marwiyaadka iyo istimaaceygii weeyaan bu ku yiri ma ihay buu ka wadaa ma muxuu ka wadaa lama yaqaano hadhow marka ma warin karti alfaad ada munaawarada lafdi alfaada iyo siyaqda siiqooyinka lagu guto wuxuu ku leey ko alaxsan sida fiican an yaquula waa inuu yidhaahdo naawalani sian wax kalaba u ekaaninba qolo kalaba u ekaanin naawalani wuu ii dhiibay aw naawalani waa isiiye wa ajaaza lii waan iijaazeeyey waa tii maqruunadaheed in kaanat ilmunaawalatu waa markay tahay maqruuna mid laga xiriy bilijaaza markaas waxaad raacin naawalani intuu ii dhiibay waa ajaaza lii iijaazeeyey tiyaa soo marra wey nooca kale laakiin ee mujaradada ah naawalani inbuu taagnan laba wayajuuzu waxaa banaan bicibaarati samaa samaacii cibaaraadkiisii oo maxay ahaayeen samictu iyo xadathani wlqiraaa qiraa'adii cibaaraadkeedii oo ah akhbaranii muqayadatan xaal la qaydaysa inaad ku weliso banaanta oo tirahda mithlu xadathanaa keligeed lama ogola samic baa iskale munaawalatan raaci kadu qayd wey o akhbaranaa keligeed lama ogola qira'a ala shay iskale munaawalatan inaad tirahdo wa isku raacsa hadii ijaazo lagugu daray alkitaabatu kitaabadii waa ariiqa shanaad ee taxamul xadiid xadiidka lagu xumbaaro waxaa weeye kitaaba sheekh baa wax ku qoray suuratuha suuradeeda waxaa weeye yaktuba sheikhu sheekh baa qoraya masmuucahu wuxuu maqlay buu lixaadirin ninka hor fadhiya oo jooga ayuu u qoraya wuxuu leeyahy intuu qoro ayuu udhiibi aw qaa'iban ama qof maqan yuu u qoraya bikhadii khadkiisa fartiisa u qori aw amrihi asagaa amray qof kalaa qoraye intuu qoray bu wuxuu hebel u dir kitaaba la yihahda anwaacuha nooceeda waxaa weeye noocyaasheeda wahiya noocaani laba nooc weeyaan maqruunatu bilijaaza kitaabo ay la socoto ijaazo ka ajastuka waxaan ku ijaazeeyey maa katabtu laka waxaan kuu qoray ow ilayka adiga aan kuu soo diray kii maqnaa weeye wanaxwi dalik a marka nooca way noqon kartaa marka waxay noqon kitaaba maca alijaaza bay noqon laba mujarada can ijaaza kitaabo iyo qoraal aan ijaazo la soconin oo mujaradka ah oo ka dharbeeshay ka an yaktuba lahu inuu u qoro bacdal axaadiidiba u qoray wayursilha lahu intuu xadiid qoray inbuu baqshada ugu riday u ah, waa u diray waan ku ijaazeeyey waxba ma raacinin walaa yujiizuhu uma ijaazinayo biriwaayatiha welinteedana uma ijaazinayo ayb xukmu riwaayati biha kitaabada qaabka wax loogu weliyo ama almaqruuna bilijaaza kitaabada la socota ijaazada lala xiriiriyey falriwaayatu biha saxiixa waa saxiix wahiya fi sixati xagga sixada iyo walquwati xagga xooga kalmunaawalati lmaqruuna bay lamid ti qofka kitaabka ba loo dhiibay bay lamid iyadoo intii la qore lagu dhiibo isagoo qoraa oo jaahis ahaa oo lagu dhiibo ijaaze lagu raaciye waa isku mid wa ama almujaradatu midii eh, kitaabadii laga tajriidiye laga dharbeeray laga dhartiray can ilijaazati eh, laga reebay famanaca alriwaayatu werin waxaa manciyey bihaa nooca saasa kitaabo aan la soconin qorqadu lagu soo qoray oo ayna la soconin ijaaza manaca ariwaayatu biha waxaa arrinkaa manciyey qowman qolo wa ijaaza aakharun qolona wa ijaazeey waxay dhn kol hadduu warqadii helay waa ku werin karaa wasaxiixu ljawaazu bu kuleh sida saxiixa waa banaanta cinda ahli lxadiid liishcaariha bimacna ijaaza kolba hadduu ninkan kula soo doontay intuu wax qoray oo adoo meel jooga kusoo diray ama farta kaa saaray ijaaza u eg tahay marka ah, dimnan waa iska qaadanaysaa ayb hal tushtaradu lbayinatu liictimaadi lkhat wixii hadday qoraal tahay oo adoon joogin oo hortiisa aan fadhinin sheekh wax kusoo qoro fartiisa inaad makhraati u hesho mau banaanta ma u oo tidhaahdo fartan hebel baa aniga yaa iisoo diray yaa makhraati kuwa ah, hebel hebel baa la yaqaana farta sheekha marka saadeena aad ku hesho mise shardi ma aha hal tushtaradu ma la shardiya albayinatu caddayn lictimaadi khai khadkan isagaa in la ictimaado bianahu min khadi sheekhi inuu yahay ishtara laba qowl ba ku jirta qowlka koobaad wuxuu yihi ishtarada bacduhum culamada qaar waxay shardisteen albayinata cadayn cala alkhadi loo helo wadacow waxay sheegteen oo ay ku maraamarsadeen ama ay ku cileeyeen ana alkhada khad keligeed iska socoto wax iska qoray yushbihu lkhada alkhada yushbihu lkhada fartu fartu far way wakaan kartaa far baad heshay marka kitaabada ayada meesha ku qoran mati sheekha matu kala way isku ekaan karaan wahuwa qowlkaasi daciifun daciif wey farta iskuma ekaato bini wax isku fara ma jirto ninba far gaar wataa buu ka wataa sheekhu wa minhum waxaa kamid a culamada man qaala qof yidhi yakfi waxaa ku filan macrifata almaktuubu ileyhi qofka loo diray almaktuubu ileyhi midka xaggiisa loo qoray waxaa ku filan khad alkaatibi kaatibkii wax soo qoray khadkiisa waa ku filan tahay liana khad alinsaani qofka khadkiisa iyo fartiisu farta uu qoray baa khad la yaraahda laa yashtabihu oo ekaato bikayrihi far kale wahuwa saxiix waa sida saxda buu le musanif tanu rajaxay bayino iyo cadayn iyo ayb alfaadu ladaa kitaabada ayada ah ee wax ku qaadatay cilmiga noocaas duruqu taxamulkii siiqatuladihiisa waa maxay say wax ku werin atasriixu bilafdi akitaaba kitaabada lafdigeeda waa in lagu dhawaaqo ka qowlii waxaad dhihi kataba ilaya fulaanun baad dhihi hebel baa iisoo qoray aw ilityaanu waxaad la imaan bialfaadi samaaci samaaca alfaadiisi samictayo xadatha walqiraa oo akhbaraa muqayada iyadoo lagu qayday kitaaba ka qowlihi wuxuu leeyahay xadathanii fulanun baa ii waramay kitaabatan qoraal bayna aheede waran toos igu sheeg bay aheen aw akhbaranii fulan baa ii waramay kitaabatan xaala kowlaha kitaabatan ay tahay khabarkaas qoraal uu iisoo qoray aliclaam waa noocii lixaad ee duruqu taxamulka kamida ah. iclaam baa la yidhaahdaa suuratu waxaa weeye iclaamka waa ogeysin iclaamka ogeysin an yujiiza sheekhu sheekhu inuu ijaazeeyo aaliba ardayga inuu u sheego cafwan an yukhbira an yubira sheekhu dheh sheekhu inuu waramo sheego aaliba wuxuu u sheegay ana hada xadiia xadiidkan aw hada kitaaba kitaabkan samaacu wuxuu maqlay wey ficil iska fadhiyenbu wuxuu yiri xadiidkan anaa maqlay toos baan ani u maqlay sanadkiisa marka wuu ogaaday hebel haduu maqlay hebel kasii wariyey sidaas intu utaxay sanadkii y xadidkan waan maqlay aw hada kitaab samaacuhu kitaabka meesha yaalla masmuucaadkaygi waxaan aan maqlay marwiyaadkaygi weye unbu iska yiri un ardayga waa fadhiya waa dhegeysanayaa xukmu riwaayati bihi in sidaasi wax lagu weriyo xukunkeeda maxay tahy iclaam uu sheekhu uu ku sheegay inuu xadiidkan weriyey ama kitaabkan u weriyey ikhtalafa alculamaau waxay isku khilaafeen fii xukmi riwaayati riwaayada xukunkeeda biliclaami wax lagu weriyo calaa qowleyn laba qowl laba ra'yi bay geliyeen ra'yiga koowaad waxaa weye aljawaazu waa banaan tahay inuu saa wax lagu weriyo wahuwa qowl kathiir min asxaabi alxadiid walfiqh walusuul saasay ku tageen sheekhu sidaas somun inahaa dhab baad u dheheysaa ah, sheekhi baa ii sheegay baadihi un calaman sidaas soo socota aldah calamani umaad ku werin laba cadamuljawaas qole waxay le war ma banaana sheekh kitaabkayga ala iskale kitaabkan iyo masmuucaadka iga weeyey iyo riwaayadeeda xadidka anaa weriyey keliga wax laguma warin karo wa huwa qowl gayri waaxidin qof ka badan hadalkiis weeye min almuxadisiina kamid a iyo wagayrihim gayr muxadisiin wa huwa saxiixu warka saxiixa sidaas weeye inaan iclaam mujarad ah aan waxba lagu warin karin liannahu qad yuclimu shaykhu sheekhu inuu ogeysiyaa la arkaa ana hada alxadiida riwaayatu riwaayadiisa inay tahay laakin laa tajuuzu riwaayatuhu ayna banaanayn likhalalin fiih xadidka inuu riwaayadeedi wey uu ku yiri khalal kalea ku jiri kara xadiidka khalal kale ayaa ku jiri kara si kaleu u wadi karaa nacam way banaan tahay inaad tirahda low ajaazawse hadduu ijaazeeyo biriwaayati werintiisa jaazad way banaan tahay riwaayatu werintiisa hadduu ku ijaazeeyo oo yidhaahdo iclaam iyo ijaaza iskuu kaa daray markaa waad ka werin kartaa ijaazahamad u werin nacam haa oo low ajaazahu hadduu ijaazeeyo biriwaayatihi werintiisa oo u yidhahdo iga weri iclaam weeye waa kitaabka marwiyaadkaygi weeye intuu yiri iclaamiye ayuu ku dar ijaaza jaazad way banaan tahay riwaayatu inuu weliyo alfaad ada iclaamka marka sida loo werinayo yaqulu fi adaai markuu gudanayo wuxuu dhihi aclamanii shaykii bikada shaykhaygii wuxuu ogeysiiyey marwiyaadkan iyo kitaabkan inu xaggiisa ka ahaaday saasuu ku werin alwasiya waa duruqu taxamulka midkii todobaad weeye suuratuhaa wasiya la dhaha dardaaran wey wasiyadu suuratuhaa waxaa weeye an yuusiya shaykhu shaykhu inuu dardaarmo cinda mowti markuu dhimanayey w safari ama wan u safraayey yuu lishaksi qof u dardaarmay bikitaabin kitaab min kutubihi kamida alati kutubta yarwiha uu warinayo kutubti uu weriyey kutub kamida wuxuu hebel haloo geeyo hebel baan u dardaarmay hala siiyo markuu dhimanay ama markuu safrayy ayuu iska dardaarmay taasaa wasiya la yihahdaa xukmu riwaayati biha in wasiye wax lagu weriyo xukunkeeda maxay tahay majawaaz ba mise waa manci laba qowl baa ku jirta masalan qowlka koobaad wa aljawaaz waa banaanti wahuwa qowlun libacdi salafi selafka qaar kamid ah saa ku tegay waa banaantah bay dheheen wa huwa qaladun in la yidhaahdo wasiyo iska mujarada oo waxba la soconin waxbaa lagu warin karaa wuxuu leh musanifku waa qalad liannahu awsaa lahu bilkitaab kitaabkiiba u dardaarmay in la siiyo ee walam yuusil lahu biriwaayati warintiisa ooma dardaarmin kitaabkii buu leeh waa gadan karaa qof buu siin karaa laakiin waxa ku jira cilmi ah inuu wariyo wasiyada kuma jirto wasiyada kuma jirto saasuu leeyahy saas darteed bay qalad tahay in la yidhaahdo jawaazu riwaayati b Eh, eh, bilwasiya in wasiya wax lagu wariyo laba qowlka labaad waxaa wey cadamuljawas waa banaan adamtaa eh, hore mxuu hmm? ahaa ah, ah, intuu jawaas yiri bu haddana tacqiibiye oo qalad yiri waka ah, ta labaad qowlka labaad waxaa wey cadamuljawaas waa siduu sheekha rabay wahuwa sawaabu waa sax liannahu qalad weya waa soo sheegay in jawaas la yiraahdo alfaadul adaa adaha iyo qaabka loo gudanayo iyo siiqada lagu warinayo cinda alqaa'iliina biljawaazi weeye qolada ma banaana xaggaba loo tuuraye kuwa way banaan agtooda wasiya see loo warin yaquulu wuxuu dhihi ardaygu awsaa ilaya fulanun hebel baa ii dardaarmay bikada waxaas aw xadathanii fulan baa ii warramay wasiyatan iyadoo muqayada wey alwijaada nooca u dambeeya waa sideeda wey duruqu taxamulki sideedaha ti u dambaysa waadka waxaa la dhahaa alwijaada wijaada la bikasri waawowda lahoos dhabo masdaru wajada wajada wuu helay masdarkeeda wijaada lagu keenay whada masdr wasderka sidan ku yimid muwaladun waa mid la dhalay reerka soo dhexgalay ayru masmuuci min acarab carab lagama aqoon jirin muwalad waxaa la dhahaa kalaamka xaggiisa kulu lafdin kana carabiya اlasli uma tagayara fi isticmaal lafdi asalkiisa carabi ahaa laakiin isticmaalka xaggiisa isku bedelay ayaa muwalad la yihahda marka waa war meel kale kusoo faafay kusoo dhashay wey ama kusoo koray sidaa inay ku timaado asal maaha buu le qiyaaska wajada wijaadata masderkeedu ku yimaado ayib suuratuhaa wijaadada suuradeeda balnasi an yajida ardaygu waa inuu helo axaadiia axaadiis buu helay bikhadi shaykhin sheekh fartiis baana ku qoran yarwiiha sheekha uu warinaya axaadiistaas yacrifu daalibu daalibkan uu garanaya sheekhu khadaha khadahu khadkiisibuu garan yacrifu daalibu wuxuu garani khadahu sheekhan fartan qoray axaadiistan qoray khadkiisibuu garan walaysa lahu samaacun minhu wax maqalo ka haysta ka maqlayna maba jirtaba walaa ijaaza ijaaza loo ogolaadayna ma jirto meel soo socda u helo qoraal meel yaalo afartan afartan shaafi xadiis isaga uu weriyey ayaa ku qoran waxaa la wijaada meel buu ka helooday ayib xukmu riwaayati biha werin lagu weriye wijaada tubaad meel ka helootay waraaq meel taalla ood meel helootay oo inuu fartiisa taa ogaatay oo saa ugu weriso xukunkeeda maxay tahay alriwaayatu bilwijaada in wijaada wax lagu weriyo oo sheekha u tiriso min baabi munqadic baabkiisa soo geli baabkii munqadaca adiga sheekhaas mayna kulmin waxba kamaada maqal waxba kumin ijaazeenin haddana waxbaad ka warinaysaa soo ma aha inqidaa baa idin dhexeeya waba sanadka ma toosna mutasil maaha laakin fiiha nooc itisaal maadaama kitaabkii lahayo qoraalkii lahayo nooc itisaala ayaa haddana leedahay bu yiri waa tasahulay ah, xoog itisaala inqidaac oo gacma lagu haynin raawigii oo kala ma ahee qoraalkiisi baad haysaayo xoog itisaala iyo xiriira bay u egtahay alfaadu laadaayi biha sida loo warinayo wijaadada waatan yaquulu lwaajidu kii wax helay ee warqadaha sheekha fartiisa intuu aqoonsaday helay wuxuu leeyahay wajadtu waxaan helay bikhadi fulan hebel fartiisi baan helay ayuu iska dhihi aw qara'tu waxaan akriyey bikhadi fulan kadaa baan ka akriyey uma yasuuq isnaad walmat sanadkiibuu deena inta ka dambaysa sii akrin matnigiibuu deena kubiyo shuban wallahu aclam billahi towfiq sala allah wasalam ala nabina axmed